بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل الحديث المعلي inuu yihahdo sida hadda مصنفka sheega cinwaanka waa loo sameeyaan malayna ويسميه أهل الحديث المعلول وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة inta waxaan ka gelaynaa waxaa weyaan الحadيث المعل waa xadيiث jiran waay cilada waxaa la yihahdaa waa أصعب أنواع علوم الحadيث waa cilada markii la yihahdo nadariyan markii la dersinayo canaaweyn ay leedahay u baahan tahay in la ogaado ina tacriifu اlcilati lugata waاصطilaaxa ahmiyatu cilmi اlcilal aلطariiqu ilى macrifati cilmi اlcilal ma yustacaanu biha calى idraakiha aqsaamu اlcila intaas haddii aada ogaatid ka nadari ahaan waa u tasawuri kartaa kadib waxa weyaan camaliyan inaad axaadiis daba joogtid takriij iyo diraasat alasaniin xadiidkan kulamaa ad aad takriijinaysidba waxbaa kuu soo baxay culamaa ka hadashay ariiqiisa waxbaa laga yihi midka kale waxbaa laga yihi markaad isku aruurisid waxa weeyaan bibasaata ayaad uhelaysaa sida hadda cilmi lcilal oo dadka ay u tasawurayaan ma ah marka musanifka hadda jamiici anwaaciha wuu la yimiday oo faqaraadkeeda ah marka nunabih wanaziid markii ay eh, aan marayna keli ah hadda waxaa weyaan tacriifu alcila yuu marayaa musanifku wuxuu ri wayusamiihi ahlulxadiid xadiidka ahalkiisa waxay ku magacaabayaan xadiidka mucalka almacluula yay ku magacaabayaan ficilka sama yatacaddaa ilaa mafcuuleyn markaasuu ri wadalika minhum wadalika midkaas ay macluulka yihaahdeen oo minhum min almuxadihiin iyo wa min alfuqaha waxa ka yimid fii qowlihim ay leeyihiin fii baabi lqiyaas markay joogaan alcilatu walmacluul ay ku qowleen marduulun waa wax xun cinda ahli lcarabiyati waluga yuu ka xun yahay marduul wax hoosee waa araadil lqowm bimacnaa safalatuhum wa adcafuhum makaanatan waijtimaacana araadila la yihahdo waatii nabiy llaahi nuux alayh الsalaatu salaam dadkii kufaarta ay yidhah maa naraaka tabacaka ila اladina hum araadiluna marka waxaa la yihi sababta maxay tahay lanna waxaa la ogyahay ninkii sarfiga wax yar ka darsiiyey wasankan macluul ah oo mafcuulka ah waxaa iskale ficil hulaaثi oo mutacadi ah الفعل الثلاثي المتعدي سواء كان من فعل أو من فعل فعل maba لha متعدي أيda فعل iyo فعل haduu متعدي yahay يأتي اسم المفعول منه على مفعول ضرب مضروب قتل مقتول علم معلوم وهاkذا marka مفعول waxaa iskale wasankaasa ficilka hulaahiga ah oo mutacadiga ah haddii marka aan u laabano ficilkan oo macluulka laga keenay calla waa jira ficil hulaahi ah wa huwa mutacadid laakin laa yadulu calaa macna almarad haddii layihahdo cadla alibila ay anahu saqaaha maratan haaniya marka cilaaqa ma keenayso macluul marka ma imaan karto macluul wasankaas ma jira ma aha ficilka calla alibila macnaha waxa weyaan saqaaw mara thaaniya waa rakaadin wa lagu magacaabo geela markii biyo la siiyo marka hore markuu cabo muddaa loo suga haddana halkaasuu ka horan yahay mar labaada haddana loogu celina intii uu caba in lamid u cabaa taasaa waxaa la yihahdaa markaan macluul ama calla ibila taasaa la yihahda marka cilaaqada lafdigaas cala oo bimacnaa saqahu mara haaniya iyo almucal o macluul bimacna almariid cilaaqa ma keeni karayso sidaasaa lagu diiday marka inay macluul marduul ay tahay fi hada albaab laakin fi baabiha luga saxiixa wa marka maxaa saxa baa laleeyahay waxaa saxa acala in laga keeno ficil rubaaci asalkiisa acala aclala weyaan afcala acala الshayءa bmacnaa amradahu wa axdatha fiihi cilata marka acala ficilka haduu rubaaci yahay alsm اlmafcuul minhu yaأtii mucal mucalalun xataa waa laga fiican yahay mucallun in la yihahdo acala bmacnaa amrada marka hadii la yihah almuxadith hada acala alxadiida bmacnaa abdaa fiihi cilata taqdaxu fi صxatihi وتمنعه من الqول min الاحتijاaج bه marka أعل سمkeeda مفعوuل معln in la yihahdo waa فعل رubاaعي ah oo مضعف laam ah saas in lagu keenay معlln in la yihahdo حatىa نftigeeda نوع min التجاawز waxaa laleeyahay mucallalun haddii la yidhaahdo callala laga keenay callala shaya bimacnaa alhaahu waa ku mashquuliye allahuma in la yidhaahdo maayn xadiidka oo mucalka ah ama ciladii ku jirto ninka muxadidka uu mashquulinaya xataa yajid alxukma saxiix mudday ka qaadanaysaa haddii kaa la iltifaata macnahaas mucallal waa la dhihi karaa laakin macnaha saxiixa laa gubaara calayhi in la yidhaahdo alficlu min hada اlbaab acala weyaan wasmu lmafcuuli minhuna mucallun hada xadiiثu mucallun in la yihahdo waxaa kusoo xigo in la yihahdo callala a laga keeno misimkiis mafcuul mucalalun la yihahdo ayadana calى hada lmacna aan kuu sheegay dad baa waxay leeyihiin xataa waxaa dhici karta macluul inay maqbuul noqoto hadii laga helo kama qaala bacdu ahli اlcilmi min alluga inay yihahdeen calla shaya bimacnaa amradahu hadii macnahaas la helo qaar min alugawiyiin ay yihahdeen waa la heli karaa haddii taas la helo macluul saxay noqonaysa marka muxadisiinta macluul ay aada u isticmaalaan alfuqahaana fi baab alqiyaas markay joogaan ay cila iyo walmacluul isticmaalaan aydan marka taas aan uga baxno tacriifkii ciladii aan uga baxno marka waxa weeyaan alcilatu huna did الصx hadii lagu yihah xadiiث mucalun bmacnaa غayru haabitin wa صaxiix tacriifkeedana musanifkaa noo sheegi doono waaba kana ama haddii uusan sheegin ay waa tamaam asaa sheegi doono wuxuu ri iclam ana macrifata cilal الxadiiث min ajli culuum الxadiiثi wa adaqiha wa ashrafiha min ajli culuum الxadiiث culuum الxadiiث qeybta ugu weyn weeyaan jaliil haddaad maqasid waa shay cadiim ah wa adaqihaa midda ugu qarsoon badan wa ashrafihaa midka ugu sharaf badan weeyaan haddii qofka waxa cilmiga ugu sacabsan uu garto waxa ka dambeeya waxay ku noqonaysaa ku durdurinay u noqonaysaa walidaalika cilmiga hadda cilalkaa haddaad u sabartid in yar oo muddo aada wakti siisid yanfatix calayka liannaka ariiqaad garanaysaa وبالتالي تسهل عليka جميع أنواaع علوم الحdيث وإنما يطلع بذلika waxaa midkaas uqumi karo oo qaadi karo أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاaqب waxaa cilmigaas اطلاع waaa la yihahdaa sidiisa طلع iطلca daad markii la yihahdo waxa feeraha ka buuxsado hadii iطلca la yihahdo daadka aan lagu darin بمعنaa waxa weyaan cرفa watacarafa caleyh laakin idaraca haddii lagu yihahdo waxaa kafeero buuxsado oo kale ayay ka dhigan tahay liannahu min aladlaac aa laga keenay ahlulxifdi nin nin mutuun badan horta xifdin maca asaaniidiha waalkhibra haddana muddo badan xadiidka ku dhex nool oo khibra ule khibra waa af soomaaliya ama ka dhigna iyo walfahmi thaaqibi nin haddana yani il dheeraad leh oo waxa weeyaan wixii waa laisla akhrisana waad arkay dadka ilaahay baa kala siiyey nin baa yatanabaha calaa cala almushkila ayna hiya ninna waxba kale ma ogo waxay ugu fahamsanya wuu iska qaada laakin ilaa an yunabaha maa yatanabah ninkaan fahma haaqib haaqibka waxaa meesha markii duleeshaa la yihah bimacnaa nin yani aragti xeel dheer le oo markuu shayga caadigu yaqra' maa bayna asutuur wax baa u soo baxay dadkaas mawhibada leh yaa cilmigan ka hadli kara buuri wahiya ciladii marka waa tanaa tacriifkeedi ciladii waxaa weeyaan cibaaratun can asbaabin weyaan sababyaalo kafiyatin qarsoon gaamidatin qarsoon qaadixatin fi lxadiid marka tacriifka cilada iyo xadiid lmucallal la tacriifo labay kala yihin tacriif lcila waxaa weeyaan sababun kafiyun yaqdaxu fi sixati اlxadiid maca ana aظaahira asalaamatu minhu sabab waa ciladeeda haddii la yidhah xadiid mucallal huwa aladi طulica calىa cilatin alalehi markaas laakin hadda tacriifkii sababti waay jamcu asbaabti kaaga dhigi marka waxa weeyaan horta inay asbaabti ay tahay asbaab qarsoon walidalika waxaad ogaanaysaa axyaana yuطlq اlcila wayuraadu bihaa ayu shayin yaxdutdu fi sanad walmatn cila laisaga magacaabo waxaa li xadiidkan cilaa ku jirta fiihi inqiaac baynamaa saxiix cilmu isilaax haddii la aado cilo lama yihaahdo mujarad inqiaac waa lawada ogaan karaa inay ka qarsoon tahay maaha ciladan waa inay sabab khafi noqoto xadiid mursal ah waxaa laleeyahay hada xadiid fiihi cila liannahu mursal xadiidkan waxaa lagu leeyahay waxaa weyaan fiihi cila liannahu mucalaq kulu hada waa tawasuc fi isticmaali اlcila lakin cila xaqiiqi ma aha cilada xaqiiqi shardiga ay leedahay waxaa weeyaan an takuna khafiya laa tadharu likuli axad nuqtadaas waa muhim oo markaa maxaa kamida ka irsaal اkhafiy wالtdliis bma biman lam yucraf fiihi tdliis اlاktilaaf bayna الruwaati calى الsanad asbaab badan ay leedahay cilada lagu yaqaan abwaabay gashaa marka waxaad ka dareemaysaa asbaab khafiya gaamida wa wa waa rukn min arkaani alcila haddana qaadixatin fiih cilo waxaa jirto tadra' calى اlxadiid sawaء calى sanadihi aw calى matnihi wa maca dalika laa yaxduثu lilxadiidi ضacf leesh masalan waxaa la yihi xadiidkan kan fiihi cila lianna fiihi irsaal khafi ama fiihi mudalisa leyihi wqad cancana ila waa tahay sax tadliiska lannahu laa yadhar likuli axad lakin bacda albaxhi canhu wajadna anahu saraxa bisamaaci aman rawaa canhu ciladi zaalat marka alxadiid bihada sanad mucal walakin hadi lcila lam taqdax fi lmatni liwujuudi ish atasriix bisamaaci fi sanadi akhar mihaal ahaan weya haddaan idhaahdo alirsaal wاlwصl waa cilo way noqon kartaa xadiidkan waa la isku khilaafay jamاعة arsaluuhu wa jamاعة waصluuه baعda dirاaسaةi أحwaalihim تbayana أن اladina awصluuه ima أnahم أkثar cadada أو أqوى ضبطا haddaan helno zaalat الcilة hada الإrساal laa yadurhu leش لأna الmوصuلa تrajaxa ladayna ima bkثrati cadadihi aw bish bquwati ruwaatih idan khalaas marka ciladii waxaa la rabaa an takuna qaadixa midda laga hadlaya midaas weya marka labadaas maskaxda ku hayso lakin ma yusamihi kaثiiru min المحadiثiin anahu cila laysa bacduhum waxa weeyaan hada الxadيث fihi cila لأnnahu majhuul majhuul laysa bcila hada الxadيث fihi cila لأnnahu fihi fulan wahwa ضaciif mutafaq calى ضacfihi hada laysa bcila lakin waxay ku magacaabeen axyaana kul ma yaxduثu ou yaqrأ calى الsanadi aw اlmatni cila lasigama tawasucana la yihah taas lakin alcila in jarayna calى اصطilaaxiha yushtaradu an takuna khafiya wa an takuna qaadixa fi fi اlxadiiث markaasuu uri faاlxadiiث اlmucallal huwa اlxadiiثu weeyaan aladi xadiidka uطulica fiihi lagu طaalacday calىa cilatin cilo lagu ogaaday cilado taqdaxu fi صixatihi صixada xadiidka ah durayso qadxi طacni maca ana ظaahira الsalaamaة minha wahada huwa sabab aladi jacalahu khafiya xadiid aad markaad fiiris aad isleedahay xadiidkan wax uu dhib leeyahay malo waa صaxiix yaa marka an tuqad an tudaqiqa الnadar yaa waxaad arkaysaa cilo inay ku jirto marka kown الxadiid saalima min alcila ظaahira waxay tusinaysaa anaha khafiya inay tahay saas ana ana ظaahira salaamatu minha wayataطaraqu dalika haddana waxaa weyaan nuqtadan waxaad u qaataa cinwaan ana alcilata laa tadkulu kaxadiiث الshaadi ila fi xadiiث fi axaadiiث الhiqaat fiiri marka wayataطaraqu dalika ilى اlisnaad waa cinwaan min canaawiin cilmi اlcilal markaad hadda ka soo baxday tacriifkiisu luga lugawiga ahaa kii isilaaxiga ahaa oo tacriif اlcila raxamuk اllah tacriif اlcila wa tacriif اxadiiث اlmucal labadii markaad ka soo baxday yaad cinwaan waxaad u qaataa laa tadkulu alcilaة ila fi axaadiiث الhiqaat leesh لأnnahu hadii xadiidka nin ضaciif a wariyo macrifaة ضaciif calىa ضacfihi laysa khafiya mushkila kuma aha nin muxadith ah in xadiidkan fulana wariyo layth bn abi sulaym yaziid bn abi ziyaad wa amhaalihim mujarad almuruur calayhim waa koraa laga wada xifdiya magacyaalkooda saan isu naqaanoo kale loo yaqaana marka ninkaas oo kale wixii uu ku jiro xadiidkiisa la dhihi maayo ee cilaa ku jirta la dhihi maayo liannahu waxaa keeni kara waa xadiid aada leedahay maasha allah ragga wari kulligeed waa wada fiqaad wabitaali waa saxiix markaasay cilo kaaga soo dhexbayso waa cinwaan wayataطaraqu dalika midkaas wuxuu yani u dhaqaaqa tataruqa bimacnaa u banbixid ila lisnaadi aladi isnaadkoo rijaaluhu hiqaat uu yahay aljaamici shuruuط الصxati aljaamici isnaadkay ay raacsan tahay ilى اlisnaadi aljaamici shuruuط الصxati isnaad shuruuda صxadii ay u dhamaystiran tahay min xayثu ظaahiru yaa waxaa la dhihi karaa ciladii ku timaado aa la dhihi karaa cilo waa nuqdada oo muhimka ah idan ashaad iyo cilo bianwaac abwaabteed oo dhan waxa weeyaan anahaa takhtasu biاlaxaadiiث alati yarwiiha ahiqaat ayb ciladan waa kuu sheegay wayustacaanu calى idraakiha cinwaan kale waa idan bima tudraku lcilatu cinwaan ugu dhiga cilada see lagu ogaan karaa maxay tahay madkalka laga gelayo in laga ogaado cinwaan wa markaasuu musanifku wuxuu ri wayustacaanu calaa idraakiha ciladii in la ogaado waxaa lagu kaalmaystaa bitafarudi raawi raawigi inuu wax la keli noqdo xadiidkan haddaad takriijinaysa ood aragtid ana fulana min annaasi tafarada bihi waxay kugu dhalinaysaa inay meeshaas cillo imaan karta ma aha mujarada tafarud waa cillo ma aha laakiin waxyaalaha cilada keeni karo an yarwiya raawin can shayki nukila xadiiثhu jamaacata wayatafaradu canhum bixadiiثin waaxid maala zuhri oo kale waxaa la ogyahay casharaat الsiniin iyo wuxuu ufadhiyey lلتxdiiث talaamiid badan alqudaama wاlmutaأkhiriin ou leeyahay ragaa jiro cishriin sana laazimeen haddii nin intuu yimaado baqiya macahu yowm yowmeyn ثalaaثaةa ayaam maca zuhri wayarwi xadiiثa laa yurwi haؤulaaءi kulhm yani hal yucqل an ana الzuhri yabkr bxadiiثihi can haؤulaaءi الmkhtasiina bihi wayucطihi lgarib fiiri marka tafarudkaas xadiidkan soo ku imaan kara kayfa fulan yatafarad can الzuhri bxadiiث lam yarwi laa sufyaan bn cuyayna walaa fulan wfulan walaa malik bn anas walaa macmar walaa غayru haؤulaaءi talaamidatu fi طabqaة اlأulى tafarudkaas marka waxaa weyaan shakiya kugu dhalina hada huwa almadkl marka waxaa laga yaaba baxdiga inuu ku gaarsiiyo waxaad malaysay inay cilada ku jirto iyo inay ku cadaato anahu lam yatafarad laakin shaaraka macahu gayruhu ciladii meerkaan way dhamaatay laakin waxaa weyaan marka hore bay kugu dhalinaysaa meeshaan inay cilo joogto bay kugu dhalinaysaa saasaa loo jeeda wayustacaanu calى idraakiha idraaki اlcila bitafarud raawi wa bimukhalafati gayrihi lahu waa nuqtada labaad waa idan yudrak tudraku اlcilaة ima bitafarud الraawi wa ima bاkhtilaafi الruwaati caleyh bimukhalafati gayri gayrihi gayri raawi lahu hori baan mar badan u sheegna waxaa weyaan siduu ibnu xajar yihi xaqiiqada markaad fiirisid buuri madaaru tacliil yaquumu calى اkhtilaafi ruwa ila haddaad maqashid boqol kiiba sagaashan iyo sagaal wa ikhtilaafkay ka timaada wax kale kama timaado marka xadiidkan jamaaca loo wariyo inay si isku wada waafaqaan tamaan hadday bilaabato markaan ina tobaneyadan xadiidka wada wariyeen in qaar wax ku dalayaan ama isnaadka ay wax ka bedelayaan ciladii saasay ku bilaaban kartaa waataan muslim hore usoo sheegna wuxuu uri ninka waxaa lagu garan karaa inuu xifdigiisa dacfi ku jiro ama xadiidkiisa uu mucalil yahay riwaayadiisa yaa loo bandhiga riwaayat alaakhariin hadday waafaqda calimnaa anahu hiqa wa ana xadiidahu saalimun hadday khilaafto marka waa la kala fiirinaya in kaanat mukhaalafatu lihiqaati kahiir fahuwa waxa waya matruuk wasaaqi in kaanat in kaanat mukhaalafatu naadira فذلika الحadيiث mعll وبaqiyaة riwaayatihi صaحيiح marka اktilaafka maxaan ka helnay labadaas darajaan ka helnay markaasuu yiri wayustacaanu calى idraakiha btafarudi الraawi raawiga xadiidka la keli noqdo wabimukhalafati gayrihi gayri raawi raawi waxaan ahayn oo khilaafaan lahu liraawi ruwaadkii kale asay khilaafeen maca qaraa-ina lagu daro qaraa-intu tandamu u dunmayso ilىa dalika tunabihu اlcaarifa ninka wax yaqaana baraarujinaysa bihada shani caarif ku ah ku baraarujinaysa calىa irsaalin xadiid mursal inuu yahay fi lmawsuuli xadiid mawsuul irsaal lagu wari aw waqfin fi marfuucin aw dukuuli xadiidin fi xadiidin aw wahmi waahimin ligayri dalika wuxuu ku leeyahay asbaab kale waxaa imaan karta تfrd raawi وmkخاaلafaة الغayr mعa qrا'na أkrى tndm ilى dalika qrا'nta maxaa kamid eh? xadiiث mawصuul ahay yaad arkaysaa raawi min الrwاة jaclahu mrslا waxa waay qariino weya cila xaqiiqiya ma laakin qariino waay ko calىa irsaali fi اlmawصuul aw wqfi fi اmarfuuع xadiiث marfuuca ah lawada yaqiinin yaأti raawin fayuqif marka waxaad u baahan tahay aladi arsalahu aw aladi awqafahu inaad ubandhigtid man aladi cala ladina wasaluuhu aad markaa muqaarana ku samaysa in kaana in kaana aqwى minhu aw saara akara cadada fi lxadiid yakunu mucallan وykun المcتبر هو المرسل على الqول الذي ذkrnاه أو دخول xadيiثi في xadيiث وhada waa badan tahay nin raawi a sheekan xadيiث badan ka warinaya marka qaarkeed لضعفi أو لسبب من الأسباab anahu yadkulu caleyhi xadiidu fi xadiid xadiid fi xadiid sanadkiyaa dhici karto ama matnigii xadiidkan matnigiisi iyo matnigii kale yu qeyb isku daraya marka waa cilo weeyaan oo u baahan tamyiiz bayna almutuun bictibaari ruwaati alaakhariin aw wahmi waahimin ama nin waahim wahmigiis wahmi hadii la yihahdo wa ilow waxa weeyaan waa xad ma laha laakin midka muctabarka hunaa wahmi a ninan laga malaysanaynin waa ligayri dalika bxayثu yaglibu calىa danihi dalika bxayثu yaglibu qaalibku noqonaya calىa danihi dani اlcaarifi dalika dalika bmacnaa xadiid اlmucallim fayaxkumu bihi midkaasoo ku xukminayaa oo xadiidkan cilaa ku jirto ou leeyahy aw yataradadu ama shakiyaa ku dhalanaya waa noqnoqonayaa fayatawaqafu fiihi oo dad kale iyou raadsanaya marka ma aha cilm اlxadiid cilm اlcilal bisuhuula laguma helo qaala cali bn اlmadini wa huwa imaamu اlcilal waxaa ninka laga soo gaaray cilmigan wuxuu rubamaa adragtu cilata xadiiثin bacda arbaciina sanata xadiiثan arkayaa buuri waan dareemayaa inuusan caadi ahayn dadka kale u muuqata inuu صaxiix yahay laakiin naftayda fiihi baa waxbaa ku jira buuri bacda muruuri الزamn aan ogaanayaa buuri cilada ku jirto walidalika تkaraja calى yadayhi الbخaarي waman bacdahu cali bn اmadini lahu kutub fi اlcilal inkaas marka waxa weeyaan marka qaarkeed waxaa laga yaabaa in an yudrika almuxadiثu ana fi اlxadiiثi cila lakin laa yastatiicu iqaamat daliil calaa dalik maanta dhan marka bahashii saas ugu wareegsanaysa ilaa uu ka helo turuq badan sida hadda noo imaan doonta lianna madaara alidraaki yatawaqafu calaa idraaki turuq ninka waxaa weeyaan cilada waxay kugu imaan kartaa xadiidkii cilaha ku jirta turuq badanna uma haysa lakin ida tawafarat laka turuq watakriij wa aqwaal ahli اlcilmi yatabayana alcilal walidalika qaal cali bn الdin ida lam yujmac طرق الxadيiث lam yatabayan khaطأه xatىa qaala bacdهm ida lam yakun lii fi الxadiiثi miئaة طريq faana fihi yatiim طرqdaasaa la isku dhaafay had jirtaan kutubta almutawasica fi التkriij hadaad aragti waad arkaysaa nafs طرق sidaasay ku imaanaysaa laakin waqti bay kaaga baahan tahay in la shaandheeyo oo aad tiraahda midaanan ina daba joogti muddo badan qolada sidaan warisay dhinac u bixi qoladaan sidaan warisay inta u bixi farqiga udhaxeeya fiiri marka dambe si unbaa kuu soo baxaysa maca aqwaali ahli lcilmi saabiqan xadiidkaas waxaad arkaysaa lagama aamusi waa laga wada hadlay tastaciinu biaqwaali ahli lcilmi intaas wax un baa kuu baxay markaasuu uri wakulu dalika midkaas dhammaantiisa maanicun mid diiday weeyaan min alxukmi bisixati ma xadiid in sixadiisa laga xukmiyo wujida dalika ciladaas laga helay fi fi lxadiid xadiid kasta oo cilada laga helay way diidaysaa in lagu xukmiyo inuu xadiidkaas saxiix yahay ayb markaasuu yihi wakahiira maa yucaliluuna almawsuula bilmursali wakahiira waxaa badan wakahiira waxaa badan maa yucaliluuna inay cilaynayaan almawsuula xadiidka mawsuulka bilmursal inay ku cilaynayaan oo xadiidkan mawsuulka ah ay leeyihiin waa ضaciif liannahu warada min طariiqi aakhar mursala mithlu an yajiiءa alxadiiثu inuu yimaado weyaan biisnaadi mawsuul wayajiiha ayضا biisnaadi munqaطicin ou ku yimaado aqwى min isnaadi اmawsuul undur musanifkaad jirtaan bada yaqrb ilى اmuxadiثiin qaacidadii hore u soo taxqiijiye waxay ahayd mar hadiiba xadiidka mawsuul lagu wariyo ruwaadkiisana hiqaad ay yihiin alcibraة bاlmawsuul sawaء kana almukhaalifu lahu almursilu aqwى minhu dabطan aw aksara cadadan lama fiirinayo sidaasay fuqahada qabaan ulasooyi hadda fiiri waxau leeyahay xadiidka mawsuul hadii lagu wariyo oo isnaad kale munqaطic lagu wariyo mursal kala jeedaa mursalka munqaطic waayahaye aqwى min isnaadi اmawsuul ciladii baa imaanaysa buu ku leeyahay sidaanana sax walihaada اshtamalat kutubu cilal الxadiid calى jamiici طuruqihi calى jamci طuruqihi iyaay ku fiican tahay اshtamalat kutubu cilal xadiid waxay shamlisataa calى jamiici طuruqihi aw calى jamci طuruqihi waxaa weeyaan kutub cilal waxaa lagu yaqaanaa xadiidka hadday matnigii soo wariyaan وrawaahu fulan fulan fulan calى hada الwجه وkhaalafahum fulan farawahu haakada وkhاalف الجamيع fulan farawaahu kada وhunaaka وجه آakar rawiya haakada duruqdii o dhan baa saas lagu soo bandhigaya waxay duruqdo dhan u jamcinayaan لأن العلة laa تتبين إلا بجمع الطرق ولذلika waxaa lahahda الطريق إلى معرفة الحdيث أربع ama سdex weyaan marka hore ninka المحdث في الذي يتحدث عن علم الحديث أن يkuna محdثا marka ugu horeyso walidaalika waxaa laleeyahay dadka fuqahada ah waxay cilo ku magacaabayaan laa cibrata bidalika nin kastoo faqiha oo arka xadiidkan inuu asiga ku taagan yahay xadiidkan fiihi cila bu kule fihi inqitaac fii kada waxaas macno mala kuwa ninka cilada sheegaya waa inuu aha imaam min aimati اxadiid walidalika yaqulu muslim ina siyaanat اlxadiid wa macrifata saqiimihi min صaxiixihi inama huwa liahli اlxadiid marka fani kasta dadkiisa loogu tagaa loogaga tagaa lakin maa yadkuruhu baqiyat اlculamaai fi baqiyat اlfunuun min alcilal alati yubduunaha laa macnaa laha liannahum laa yaطalicuuna calى jamiici طرق اlxadiid wainama yatakalamuuna caleyh bاctibaari sanadin aw sanadayn macno malakaas ko marka an yakuna اlmutakalimu fi cilmi cilal xadiid an yakuna ish muxaditha ثaaniya an yakuna ladayhi xifd bالطرق wاlmutuun ragga cilada laga soo gaaray waa inay xufaad yihiin xufaad marka leedahay waa kimiye haaila min almutuul maca asaniidiha walidalika marka lagu leeyahy imaamu الbخaarي yaxfظ miئata alfi xadiiث wa miئatay alfi xadiiثin غayri صaحيix macnaheedu waa waa طرqdi w الxadيiث الواxid qad yasil ilى خamsiina xadiiثa ibn mahdi wuxuu ri nadartu fi xadiiثi ibni wahbin في mصr وفي في غayrihi في ثamاaniina ألفا وlaa أعlaم أna lahu xadيiثا la أصla lah يعني نظرت بمعنى qلبت نظري في مروياaت ibni wahbin buuri walam ajid xadiian yasqutu bilmara nadartu marka waxaa weyaan sidii bukhaari u yiri yowm min alayaam istalqa wuxuu iri fakartu fi man rawa can anas bni malik faxadaranii fi tilka saaca halaaثu miati shaksin wazyad yani intuu saas u fariistay wuxuu bilaabay inuu tiriyo man rawaa can anas bni malik markaasuu yihi saacadaas waxaan xelay buuran tiribo saddex boqol oo qufur magacyaalkooda ou yaqaana nin kasta ayna wulida wa ayna tuwufiya wa kam min xadiidin rawaahu can anas xifdigaas waxa weeyaan waa muhim jiddan wa ayib nuqdada ugu danbeysa waxa weeyaan midda uu musanifka sheegi doono haddeertaan oo jamcu turuq haddaadan xifdi lahayn jamcu طرq waa tanaa mida sd qaala khطيب abu bakri الsabiil ilىa macrifati cilaة الxadiiث waxa weeyaan jidka loo gaari oo loo raaci karo an yujmaca in la kulmiyo weeyaan bayna طرqihi xadiidka طرqdiisa o dhan in la kulmiyo wayundara in la fiiriyo fi اkhtilaafi ruwaatihi ruwaadda siday isku khilaafeen wayuctabara in haddana la fiiriyo oo laisku loo bandhiga bimakaanihim ruwaadka makaanadooda min alxifdi ay kaleeyihiin iyo wa manzilatihim darajadooda fi litqaani wadabt sugitaanka iyo xifdiga ay kuleeyihiin in la fiiriyo marka hadaadan xadiidkii xifdisanayn jamcu turuqihi turuqdii marka waxaa laga rabaa saddex shay baa looga baahan yahay ma iswaafaqeen mase waa iskhilaafeen hadday iswaafaqaan alxamdulilah intahayna hadday iskhilaafaan haddana inaad fiirisid makaanat ruwaat dadka sidaan u wariyeen qeyb ushaandhay darajadooda iyo xifdigooda muxuu yahay qolada kale oo kasoo horjeeda intay darajadooda la eg tahay markaa wax baa ku soo baxay in itafaqa ana alxufaad yata yatafiquuna calaa wajhin waaxid waxaad ogaataa inuu xadiidkaas wejkaas uu saxiix yahay wej kalena daciif yahy badanaana sidaas weyaan ayb walidalika waxaa laleeyahay ninka muxadiska imaamka hada alxadiid fiihi cila markuu yihahdo iqaamat daliil calayhi ay wakti dheer u baahan tahay qole waxay yihahdeen macrifatu cilmi cilal xadiid ilhaam liannahu yascubu cala aljamiic fahmu tilka alcila baynamaa ninka muxadidkaa muddo badan yuu u fadhiyey yani tasawaruu nin min yowmi buluuqihi ama tamyiizihii laga bilaabo ilaa yowmi maadmaatii thamaaniina sana oo asaaniidina ay gaaban tahay xaadiidtii intaas uu daba joogay yacrif aruwaad wa yacrif almutuun wa yacrif makaan alijtimaac intaas keligeed waxaa dheer dhibka loo marayo waxa weeyaan qofka intuu maanta safro intuu socdaa waxaa laga yaaba tahaadadiisi dhiig int isu bedesha lanna waxawa sawaailka jirka ka dhamaanayo aalaaf alamyaal wataan hadda ka hor idin yihi abu xaatim arazi fi eh, tarjamati ibnihi kitaabu jarx watacdiil muqadimadeeda a'imat lxadiid oo dhan uu u tarjumay laga soo bilaabo a'imadii maalig iyo amhaashiisa ilaa abu zurca abu xaatim loogaga yimaado ahamu a'imat alxadiid oo dhan marka abu xaatim wuxuu uri markaan safar galay buu ri aan tiriyey markaan intaan socday aan tiriya kun iyo shan boqoloo miil ay ila dhaaftay aan iska dhaafay buu ri tiridii aan iska dhaafay yani wuxuu kasoo baxayaa khuraasaan oo kale ilaa masaruu laku tagaya baabuur ma jiro diyaarad ma jirto intaas shiikh min ashuyuukh markaan laabtay buu ri waxaa ii cadaatay ana fulana min annaas cindahu riwaayaat walam altaqi bihi faacadtu asafra min jadيid marka yani intaas dhibaato a xadiid loo maray in la iloobaan idinla tahay sacbi jiddan marka wadciga nimankaas ay wax ku baranayaan bucduhum an can الdawdaa wاlإزcaaj fi اlmadaa'in wa xubhum lxadiidi rasuuli الlahi fahmiga ilaahay uu siiye xifdiga alإkhlaas iyo aliqbaal cala alcilmi bikuliyatihi biduuni iltifaat ilaa shayin aakhar intaasoo dhan waa asbaab musaacida waxaad ogaanaysaa inay dad yihaahdeen kaana fulana khalaqahu llahu lilxadiid yani waxaad moodaa ilahi inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun wacdigaas waxaa soo galaya baa yihi sunat nabiy liana xifda maa yatimu bihi qur'aan juz min alqur'aan u noqonayo waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh marka waxaa laga qaadanayaa ana allaha akraja haaulaai aima min zamani tadwiini sunna ilaa buluuqina buluuqha ilayna ilaahay aimadaas oo waxoo dhan uu ka xijaabay ilaa cilmu lxadiid mooye inuu ilaahay ku doonay subxaana watacaala in sunada nabiga lagu xifisiyo ayb marka almuhim an yakuna almutakalimu fi lcila muxadithan wa an yakuna saaxiba xifdin wa an yajmaca bayna aلطuruq intaas haddaad heshid ciladii wax badana kaaga baxay lakin ciladaha umalayni xadiid hal maalin kila ciladiisa lagu heli kara ma jirto marka aan qori jiray axaadiidka النasaa-i xadiid الاktilaaf calى الzuhri markuu yihahdo halkaas xadiid marka qaarkeed bil bay iga qaadan jirtay inaan daba soco bil oo mutafariq aad u tahay leyla nahaar maktabadii ay mutawafir tahay oo habeen iyo maalin aad daba socotid aa laga yaabaa marka wejka saxdaa inaad heshi marka laakiin bacda muruuri zaman axaadiis badan baa kusoo soo marka dambe ariiqaa ku baxay laakiin ma aha sida cilmigan oo kale oo hal maalin hore laga ogaanaya ma aha laakiin maanta waxaa weye tandiir cilada luga maxaa lagu yihahdaa tacriifkeeda maxaa la yihahdaa limaada alcilatu hiya min akbabi anwaaci culuumi اlxadiid bimaada yustacaanu biha ma hiya aqsaamu اlcila ma hiya alabwaab alati tadkulu fiha alcila nadariyan markaa ugu dharagtid hadhow tadbiiqan aday kugu xiran tahay marka abwaabta laga raadiyo cilm اlcilal waxaa weeyaan الاktilaaf الshuduud alqalb الاضطiraab اlإdraaj الtdliis التصxiif abwaabta lagu yaqaana cilada intaas wey kulligeedna waa ku wada imaanaya shaad waa kusoo maray cila haddaad joogtaa almuطarib waa ku imaanaya maqlub waa imaanaya mudraj waa imaanaya musaxaf waa imaanaya kulu dalika waa abwaab min abwaab اcilal abwaab min abwaab اcilal waruwiya can caliy bn اmadini qaala inuu yiriyey albaabu ida lam tujmac طرqhu lam yatabayan khaطأhu albaabu ida lam tujmac طرqhu baabka haddaan طرqdiisa la jamcin manaa xadiidka laisku khilaafay jamiica طرq haddaana lag aan la keenin lam yatabayan khaطأhu khaطa'iisa ma cadaan laba ariiq saddex ariiqan xadiidka xukminaya sax ma ah uma marka muslim qad taqacu اlcilatu waa tana taqsiimkii haddana waxaa weyaan alcilatu tanqasimu bاctibaaraat mutacadida maratan tanqasimu ilaa cilati fi اlisnaad wa cilati fi اlmatn wamaratan tanqasimu ilaa cilati qaadixa wa cilati غayri qaadixa wahaakada sidaasay uqeybsamay lakin ahamu shay cila qaadixa wa غayr qaadixa inaad ogaatid waa uma qad taqacu اlcilatu inay inay dhacdaa la arkaa fi fi isnaadi اlxadiid wahuwa اlakar waa faa'ido weyaan wahuwa mutafaq caleyh mucdam اlcilal takunu fi اlasaniid اlاktilaaf bayna الruwaat al fi اlisnaad isku khilaafa ninkan nin u magacaabay غayru ma samaahu اlآakar ninkaana raawi ziyaadiyey ninkaana waa gooyey isnaad weya alirsaal wاlwasl waa irsaad isnaad weya waqad taqacu fi matnihi qad hadday ficil mudaaric gasho tufiidu taqliil marka waa yar tahay bictibaari cila alwaaqica fi sanaday yar tahay saasaa laga horjeeda uma maa yaqacu fi lisnaadi qad yaqdaxu inuu inuu duraa la arkaa fi sixati isnaadi walmatni jamiica kamaa fi tacliili bilirsaali walwaqfi haddii xadiidkan oo mawsuulka ah lagu cileeyay irsaal inuu yahay oo wejka irsaalka uu qawi noqdo xadiidkii matnan isnaadan matruuku noqonaa waa laga tegay haddii xadiidkii mawquuf iyo marfuuc marfuuci haddii waqfi lagu cileeyo watarajaxa alwaqfu cala almarfuuc saara almatnu marduudan saasuu ujeeda waqad yaqdaxu fi sixati اlisnaadi khaasatan min gayri qadxin fi sixati اlmatni wataa haddan soo sheegnay malik can cmr bni cuثmaan can cmar bni cuثmaan alxadiid bisanadi malik mucal لأnnahu asnad الxadiid ilى man laysa min ruwaatihi wاlmatn haabit biriwaayati alآakariin marka taas oo kale waa badan tahay famin amhilati maa waqacat اlcilaة ciladii waxay dhacday amhiladii waxaa kamidi fi isnaadihi min gayri qadxin fi lmatni ayadoon matnigana aan waxba u geysanin maa rawaahu hiqatu wuxuu wariyey yacla bnu cubayd u wariyey can sufyaan الthawri can camr bni dinaar can ibni cumar can الnabiy salى اllahu alيه wasalama qaala inuu yiriyey aniga waxaa ii qoran can yacla bni cubayd ibni sufyaan nin can sufyaan qabo ma jira nushadan khaa ayib can yacla bni cubayd can sufyaan الthawri can camr bni dinar can ibni cumar can الnabiy sal اlه alيه wasalama qaala albayicaani bاlkhiyaari ma lam yatafaraq طabعا xadiidkaas waa xadiid mashhuur ah min ashhari axaadiiث اlbey albayicaani bاlkhiyaari maa lam yatafaraqa haddaan kaa gato oon majliskii wada joogno biduuni ayi sabab lacagtii aan ku siiyey wixii waa kaa gatay meeshii dukaankii aan jooga in ihahdo khalaas biici waa ka laabtay niyaw isi waa masaaxa oo shaarica uu siiyey ninka baayaca an yuraajica nafsahu haddii la waayo waxaa jirta muddat lkhiyaar wax la yihaaho qofka labada isku waafaqin karto shaygan waa kaa gadanaa calaa an yakuuna liya alkhiyaar fi halaaثati ayaam saddexdaas maalmood gudaheeda biduuni sababaa soo celin karaa waa itiفaaqiyo w khiyaar waxaa jira khiyaarulcayb la yihahdo shaygan waad iga gaday kitaabkaanaan kaa gatay calى anahu saliim bacda shahr aw shahrayna waxaan arkay warqado dhan in iska cad yihiin hada walow marat bihi miatu sana yajuuzu lii an arudda caleyk raddu bilcayb wakti ma laha liannahu ninkaan marka hore ahayd inuu kitaabkan kaa gedin ilaa wahuwa ish khaalin can alcuyuub haddii ka u kaa gado walow haba yihahd aniga ma ogeyn ah, khalaas haddaadan ogeyn ceeb waay adig un adigana ninkiid kasoo gada ku celi liannahu shariicada laa darara walaa diraara lama dhahay aniga lacagtii waan isticmaalay muddo dhamaa kasoo wareegatay shalay ima soo celinin kulu dalika waa acraaf wax jira ma alkhulaasa intaas macnaheed hanaga wuxuu le fahada isnaadu mutasil binaqli اlcadli can اlcadli wa huwa mucallalu wa huwa mucallun gayru صaxiix isnaadki ilaa ku jirto wاlmatnu calى kuli xaali صaxiixu weeyaan wاlcilaة fii qowlihina ciladana waxay ku jirtaa qowlkiiso can camr bni dinaar ou yiriye inamaa huwa can cabdillaahi bni dinaar can ibni cumar fir yacla bni cubayd yaa xadiidkii sufyaan uu ka warinaya cabdillaahi bni diinaar can ibni cumar yaa intuu bedelay oo wuxuu u maleeyey inay cabdullaahi bnu dinaar uusan ahno camr bnu dinaar uu yahay marka sanadkii yacla bnu cubayd wax kasoo qaad ma laha liannahu asnada hada almatna ilaa man laysa lahu wa huwa camru ibni dinaar ayib maxaan ku ogaanay waxaan ku ogaanay haakadaa rawaahu aimatu من aصxaabi sufyaan canhu عن cabdillaahi bni dinaar ir dadkii kale yacla marka meel iska dhignay ruwaatii kaleo xadiidkan wariyeen sufyaan ka wariyeen kuluhum qaaluu can sufyaan can cabdillaahi bni dinaar can ibni cumar lam yaquluu can ish can camr بن dinaar fawahima yacla bnu cubayd wacadala can cabdillaahi bni dinaar buu ka weecday ilaa camr bni dinaar u laabtay wakilaahuma hiqa laba shay ha isku darin xadiidka hadduu hidiyo calaamooye wax kale uusan warinin oo la yihaahdo hal xadiid yacla huwa an cabdillaahi bni dinaar can camr bni dinaar marka dambe matniga waa la qaadana liannahu aynamaa daara fa inamaa yaduuru calaa hiqatin alaleeyahy laakiin hadda waxaa laga ogaaday inuu yacla khata yahay shay khata ood ogtahay looma bareerayo waxaa leey riwaayadan meel kasoo qaad ma laha lianna hada alxadiid laysa licamr bni dinaar inamaa ish licabdillahi sababta keentayna waxa weeyaan labadii isku aabahooda isku magac noqday cabdullaahi bni dinaar wa camd laba walaala ma ah laakiin magacii waxaa keenay inuu wahmiga ou dhaliyo labadii aabbo yaa isku magac noqday ko midda labaad way isku dhow yihiin oo waxaa laga yaabaa camr ibni dinaar iyo cabdullaahi ibni dinaar yashtarikaani fi riwaaya can shuyuukh mucayaniin wahmiga waxa badina waxa weeyaan laba uf oo magacyaalkooda meel isaga dardarsan yihiin haddana shuyuukh oo isla keli ah wax ka wada wariyeen waxaa keeni kartaa wahmigii inuu yimaado markaan taraajimta aan fiiriyey fiiri cilada meesha ka imaanay wuxuu ri ibn maciin ya wuxuu ri yacla bnu cubayd hiqa ila fi sufyaan athawri subxaana allah wuxuu ri yacla hiqa ha ahaado laakin bisababin aw biaakhar axaadiiثu can sufyaan calaa wajhi taxdiid waxaa weyaan fiiha dacfan buuri marka laysa lana yacla hiqa wa anahu wayma hadi lmara ma aha marka liana mujarada hada lqowl yaxya ibnu maciin laga soo guuri istifhaam weyn ku siinaysaa oo ma aha yaclى inuu gafo calى sufyaan ka khaطأi malikin fi ismi camr bni cuثmaan oo kale ma ah laakin waxaad daleeyeysaa ana riwaayata yaclى can sufyaan fiiha liin ima lأnnahu akada canhu wahuwa صaغيir aw lam yujarib axaadiiثa walam yجlis macahu طula fatraة أkrى aw mumkin anahu sajla minhu wadaacat minhu awraaq fakana yuxadiثu canha can طariiqi xifdi asbaabaa keeni karta raawiga uu daciif nin shaksi mucayan ku noqdo waa la wada ogyahay marka intiida markaa isku soo dartay waxaan leenahay albayicaani bilkhiyaar xadiid صaxiix mutafaq caleyh bayn bukhaari wagayrihi wa aimatin aakhariin lakin hada isnaad calaa wajhi taxdiid fihi cila liannahu inqalaba calaa yacla bni cubayd wa mihaalu fi lmatni man farada muslimu biikraajihi من حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم markaan kasoo baxnay mithaal matni sanadkii mithaalu lcilati fi lmatni man farada muslimun hadda intaan tii hore aan ka dhamaanin ninka oo muxadidka bidaayiga markuu fiiriyo yacla bnu cubayd waa hiqa sufyaan waa hiqa camr bn dinaar waa hiqa cabdullahi bni cumar waa saxaabi marka xadiidka saa ufiiriso a maasha alla xaasha xadiidkan waa saxiix bimacnaa anahu xadiid oo daahirkiisa uu saxiix yahay laakin inaad ogaatid ana yaclى wahima calى sufyaan fajacala camra bna dinar badla min cabd llahi bni cumar waxay u baahan tahay nooc min icmaal اfikri wdihn wmithaal اcilati fi lmatni man farada muslimu waxau la keli noqday waay biikraajihi muslim soo bixintiisa u la keli noqday can اlbukhaari buu kal keli noqday min xadiidi anasi min alafdi u kale kala noqday almusaraxi la cadeeyey binafyi qira'ati bismi اllahi الرaحman الرaحيم xadiid ou ana muslim wariyey bisanadihi can anas ou ka wariyey oo ay ahayd ana الnabiy sal اله alيه wasalam ana anas qaala kana الnabiy sal اله alيه wasalam laa yaqrأu fi الصalaati bismi اllahi الرaحman الرaحيم nafyi صariix biqira'ati اlbasmala fi الصalaaة wa huwa xadiid fi صaxiix muslim xadiidkaas wuxu uri facallala qowmun facallahu qowmun inuu yihahday ahayd facallala qowmun riwaayat lafdi اlmadkuur oo nafyi qira'a dad baa cileeyeen lamaa ra-w limaa ra-w markay arkeen alakhariina dadka badan ruwaadka badan oo a iska wariyeen inamaa qaaluu fiihi inay yihaahdeen fakaanuu yastaftixuuna alqira'ata bilxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin min gayri tacarudin ayagoon ubanbixin lidikri basmalati wa hada wahuwa hada alxadiid oo kaanuu yastaftixuuna alqira'a huwa aladi itafaqa albukaari wa muslim calaa ikraajihi fi saxiix wa ra-w dadkii waxay arkeen ana man rawaahu ninkii wariyeen bilafdi اmadkuur oo laa yaqra'uuna bismi اlah الرحman raحim nafyigaas rawaahu bilmacnaa inuu ku wariyey aladi macnahu waqaca lahu asiga u dhacay fafahima min qowlihi wuxuu ka fahmay anas qowlkiisa oo kaana yastaftixuuna bاlxamdu lilah anahum kanuu laa yubasmiluuna farawaahu calى ma fahima wa akhطأ masأala cawiisa jida mas'alada basmalada sideedaba waxa weeyaan wax laga soo aruuraya ma ah waxaa la isku khilaafsan yahay basmalada horta qur-aan ma tahay mase ma ah dadaa qabo qur-aan maba aha ko qolada qur-aan ma qaba maba aha dhahayo baabkooda waaba gaab qolada qur-aan waa yidhaahdeen qur-aankay ku jirtaa hal hiya aayatu min kuli suura am hiya aaya waaxida min jamiici qur takarara fi lfasli bayna suwar labadaas qowl hadaan qolaa qabto طabcan waxaa la isku waafaqsan yahay laysat min alqur'aan qola dhahay suurat namli kuma jirto wainahu bismi اllahi الرaحman الرaحيم anlaa taclu hada biijmac anaha qur'aan inay tahay lakin waxaa laga hadlaya suwarta kala weya markii laga soo tago hal hiya aayat min min alfaatixa am laysat aaya faatixadii sabca sabca aayaat inay tahay layskuma khilaafsan haddii basmalada laga tiriyo siraad aladiina ancamta calayhim غayr اlmaqdubi calayhim wala daliin hal aayadaa laga dhiga haddii la yihahdo basmaladii ma aha kuma jirto siraad aladiina ancamta calayhim in aayad laga dhigo غayr اlmaqdubin aayad kale laga dhigo walaqad aataynaaka sabca min almathani wاlqur'aan alcadiim nebiga xadiid bukhaari uu lagaga wariyey yaa wuxuu ri alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin hiya sabc اlmathani wاlqur'aan اlcadiim aladi uutiituhu marka sabca aayaad inay tahay nasan min alqur'aan alkariim calaa kuli xaal markii la yimaado faatixadii ay kamid tahay waa qur'aan haddana malala jahraa malala jahraayo miya ma lagu dhawaaqa mase waa laga aamusa intaas oo dhan waa madaahib weeyaan xadiidki aan la isku khilaafsanayn anas markii la weydiiyey xadiidkii bukhaari muslim muslim wariyeen markaasuu iri salaytu khalfa nabiy waaba wa abi bakrin wa cumar wa fii riwaaya wacuhmaan fakanuu yastaftixuuna alqira'ata bilxamdu lilahi rabi اlcaalamiin ayib macnaha oo alxamdu lilahi rabi اlcaalamiina laisku diiday maxay tahay maxaa lagala jeeda haddii la yihahdo kanuu yastaftixuuna alqira'ata bihadihi lafda alxamdu lilahi ka bilaabi jireen waxay noqonayn basmalada laguma dhawaaqi jirin laa jahran walaa ish siran ay noqonaysaa dadaa saas u fahmeen oo yidhahdeen xadiidkan wuxuu daliil u yahay wax alxamdu lilaahi ka horeeya ma jiraan asaaba laga bilaabaya qolo kale waxay yihahdeen ma aha ulajeedadeen anas wuxuu ujeedaa nebiga iyo khulafaa raashidiin markay wax akrinayaan qirاa'adooda qur'aanka kale intayna bilaabin suuraة الfaatix ay ka bilaabi jireen لأna min asmaaءi suuraة الfaatix alxamdu لlah rab الcaalamiina ah ka mid marka waa adoo yihi kaanuu yastaftixuuna الqirاءaةa bm bumi الkitaab ama bifaatixat الkitaab marka basmalada madinaysa taas sax wala la fiiri marka waxay yidhaahdeen sidii shaafici a ugu horeeyey wax hadalkaas yiri xadiidkan laga qaadan maayo haabitka ah inan basmada lagu dhawaaqayni laakin waxaa laga qaadanayaa in nebiga iyo khulafadiisa ay ka bilaabi jireen faatixada inay ka bilaabi jireen tay suuro kale u gudbeen hada alxadiid raddun calaa abi xaniifa oo dhahayo tasixu alqira'atu fi salaati bigayri esh alfaatixa oo waxa waya faqra-u maa tayasara min alqur'aani suurad kale hadaad akrisid tacdilu suurat alfaatixa yaxsul biha alqasr markaasaa lagu radinaana leeyahay nebiga iyo khulafada waxay ahaan jireen intayna qiraa'a kala bilaabin yaa waxay ka bilaabi jireen alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin hada maca qowlihi laa salaata liman lam yaqra halkaasa yaa laga bixiy marka haddaan idhaahdo xadiidkan alxamdu lilahi rabi اlcaalamiina gaayatu ma fi lamri wuxuu faa-ideynayaa faatixadaa laga bilaabi jira hadii la yihahdo in bismalada la akri in la akrin lama diideyn waa waxa weeyaan waa daliil uma noqon karo waxaa la soo aaday markaan axaadiisii kale muslim wa ibn khusayma wa bn xibaan wa musnad fi laxmed wa abi daawuud waxaa la soo wariyey axaadiid kulaha asaniiduha haabita marata yaqul anas kanuu laa yaqra'uuna bismi اllahi الرaحman الرaحيم marata yaqul kanuu lam yakunuu yusmicuunana bbismi اllahi الرaحman الرaحيم marata yaqul laa yajharuuna bbismi اllahi الرaحman الرaحيم ilى akiri dalik markaasaa qole waxay yihahdeen xadiidkan alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin markii laga reebo inta kale way iska orimaaneysaa bal anas waxaa la weydiiyey hal kana الnabiyu sal اlه alيه wasalam yaqrأ اlbasmalata fi الsalaaة qaala laa axfadu fi hada shayئa marka inuu yihahdo laa axfadu fi hada shayئa haddana uu yihahdo laa yaqra'uuna bismi اllahi الرحman الرaحيم haddana uu yihahdo laa yajrahuuna laa yajharuuna bismi اllahi الرحman الرaحيم waxay noqotay baa layihi kulligeed asaaniideena waa صaxiix tadaaru baa yimide markii tadaaru yimid tasaaqaطat hadihi الriwaayaat waأkhadna bima اtufiqa عalayhi wahwa ana alqira'ata tabda bimu'mi lkitaab laakin basmalada daliil kale ay ubaahan tahay qoladii reer shaaficiye markay intaan isku isku isku rogrogeen ay yihahdeen hadihi kulaha laa taslixu daliil tacaalow ilaa xadiidi abi hurayra markuu dadka dushiyey yaa waxaa la yihi bismi illahi raxmaan raxiim intuu ka bilaabay iyuu suuradii akriyay markuu dhameeyey salaadii hore ini wallahi inii la ashbahakum salaatan birasuuli illahi sal alla alay wasalam markaasaa yihi kownu abi hurayra qad jahra fi xadiid nucaym bn mujrim mujmir markuu la jahray daliil waxay u tahay in abu hurayra salaada uu na dushiyey hiya salaatu alati kaana yusalii khalfa الnabiy sal اlه alيه wasalam markaasaa qolaa kadaba timid waxaa layihi inii la ashbahkum salaata almushabah wاlmushabah bihi daa'ima baynahuma farq haddaan ku ihahdo fulanu kalqmr hal anta fi lbayaadi kalqmr la markaasaa layihi waxaa dhici karto inii la ashbahkum salaatan fi cumuumi salaati laa fi ajzaai kuli eh, ajzaaiha fi ajzaai kuli salaat ma ah khulaasat lqowl hadalkaas marka laisku soo aruuriyey sida muxaqiqiinta ay leeyihiin xadiidkan waxaa lagu jamci karaa alxukmu biliraabi waxaa ka horeeya an an an yatacadara jamcu bayna ariwaayaat haddii tacadur jamci u yimaado atarjiix haddana haddii la tarjiixo waay kadib aa lagu xukminaa ibtiraab inuu jiro riwaayaadkan an waa la jamcina l abcad riwaaya waxaa weyaan riwaayatu anas inii laa axfadu fi hada shay-an waxaa layihi nisyaanka anas wuu ku imaan karaa liannahu asigaaba yihi qad kabirnaa wanasina kahiira min xadiidi rasuuli اlahi lannahu caasha bacda wafaati الnabiy quraabata hamaaniina sana you anas noolay marka qofkii waxyaala juزiyaad waa iloobi karaa marka waxaa laga qaadanaa layihi almuhbitu muqadamu calى calى naafi ninkii wax ma xifdisi ninkii kasoo guuriy xifdigaa la qaadana taa horta meesha la dhigay waxaan u nimiday anahum kanuu laa yaqra'uuna bismi اllahi الرaحman الرaحيم nafyu اlqiraaءة waxaa lagu ximbaaraya nafy samaac yani ma aanan maqlin waxaa taas kugu daliil eh anahum laa yajharuuna laa yaqra'uuna bimacnaa adiga haddaad wax maqlayni waxaad leedahay aniga ma usan akrinin fulan taas waxaa tafsiirinaya riwaayada u yihi laa yajharuuna maadaama ayla jahri jirin ma maqli jirin saasaa imaanayso ayib marka haddii nafyu lqira'a lagu ximbaaro calaa nafy samaa wa nafyu samaac lagu ximbaaro calaa nafyi ljahri tastaqiim riwaayaat oo marka basmaladii in hoos loo akriyo intii kalena la jahro haddii la sameeyo jamiic riwaayaati anas تجتمع على هذا فالقول بالجمع بين هذه الروايات على هذا أولى من من الطعن في حديث في صحيح مسلم الذي هو من جملة الأحاديث التي تلقت الأمة بالقبول marka laysku soo dhaweeyo sidaas waxay ku dhaanta lama arkay in xadiidkan la cileeyo waxaa ka ka wanaagsan wa fawqa dalika waxa muhimka ah oo aada loola yaabay imaamu shaafici sheekiisa uu ku khilaafay fi fi ljahri bilbasmala maalik waxaa adiladiisa kamida ah camalu ahli lmadiina camalu ahli lmadiina sax waa maalig waa lagu haystaa meelo badan laakiin meelo in lagu qabsado ay habooneenaa jirto مثلا waxa wey السنة العملية المتعلقة بma kاna يحدث بمسجد رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم لأنه مالك كباar التاaبعيiنa y manaha o idraak ou lasoo noolay masjidkii nebiga oo salaada laga dukan jiray ma idinla tahay nebiga inuu basmalada ka tegi jiray oo isagoo nebiga basmalada akrinayo ou akrin jiray in في hadihi اlmudda maca shidati tamasukihim bisunati nabiy sal la alay slam taabiciinta inay inay iska bedelayan ay basmalada xadfayaan yani fiiri maalan nabiga iyo khulafaa raashidiin isma khilaafi karaan siduu nabiga u dukanay masaajidka ugu dukanay baa lagu dukanay sax wala la nabigan kasoo qaadno inuusan basmalada la imaan jirin oo alxamdu lilahi ka bilaabi jiray hal yucqal inay dadkii taabiciinta ahay oo hum ashad nnaasi taxariyan bisunati nabiy ina inay khilaafeen bas mala u nabiga la jahri karin ay keeni karaan m malik ibn anas meel kale uma safrin madiina ma dhaafin marka masjidkii nabiga salaadii lagu duka jiray oy saxaabadii juri taabiciintii kusoo gaaray marka huwa istamara calaa maa huwa caleyhi wadcigaas wuxuu u baahan yahay in qiimeyn iyo qadarin gooni a la siiyo masaaisha kaleo fi lbuyuuc fi lwalaa walbara camal ahmadina waa lagu khilaafi karaa lannahu eh, alumuur takhtalif lakin hadihi suna alcamaliya almutacaliqa bilmasjidi wasalaat inay isbedeshay fi hadihi lmudda lyasiira sacbo marka maalik wuxuu soo gaaray nabiga masjidkiisa oon basmalada lala jahrayn taabiciintii sidaas ay ahayd aygana saxaabadii ka guuriyeen saxaabadana nabiga kasoo guuriyeen sunadan camaliga ah ixtibaar gooni in la fiy bisarfi nadar can riwaaya walidalika qowl raajix waxaa weeyaan ina wax oo idiraab layihahan ay jirin waljamcu bayna riwaayadna ay sax tahay kuna imaan karaan in basmaladina hoos loo akriyo maxaan ku irahdaa intii kalena kor loo qaado ay ku ay ku xeran tahay wax kaloo hadda daliil oo weyn looma hayo aan ahayn xadiidkaas abi hurayra oo fii cumuumi salaat ku wada tacaluq xataa qaala ibnu xajar waxaa dhici karta ninkaa nucaym la yihaahdo inuu yihahdo abu hurayra basmalada u akriyay annahu kaana qariiba min abi hurayra samica albasmalata minhu wahuwa yusiruhaa faqaala inahu qara'a bismi illahi raman raim sax hadee ninka sirta uu akrinayo ninka u dhowaa maqlaya marka wuxuu ka cabiri karaa anahu qara ish bismi illahi ramaan raim almuhim kalam tawiil jiddan lakin kaثيir min almutaأkhir الshaaficiya tacliilaadka ay sheegayaan fi hada bالذat waxa waa fiha nadr لأnnahu nooع min الtacasub ilى madhabihim ayaa ku jirta lakin sida raajixa riwaayaadka marka lasoo aruuriyo in aan aan inaan basmalada aan kor loo qaadaynin sida oo tacawudka oo kale ilahay faإida qarأta الqur'aana faاstacid biاllahi min الshayطaan الrajiim bui tacawudkaas salaadi waa lagu akrinaa maca dalika la laa yujhar bidalika falbasmalatu min hada albaab wahwa alaqrab ayb fafuhima min qawlihi kaanuu yastaftixuuna bilxamdu lilah anahum kaanuu laa yubasmiluuna ka fahmi kulahaa ibnu salaax markuu ninkaan raawiga arkay xadiidkii anas uu yiriyey anahum kaanuu yastaftixuuna bilxamdu lilahi wuxuu u fahmay inay basmalada ka tegi jireen ay u fahmay fahmigiisou xadiid ka dhigay bimacnaa anahu fahima can anasin shay-a walaysa huwa almaqsuud fi lxadiid sidaasay ku cilaynaya farawaahu calى ma fahima wa akطأa liana macnaahu xadiidkan kaanuu yastaftixuuna macnihiisa waxay ahayd ay ana suurata alatii suurado kaanuu yaftatixuuna bihaa ay ku bilaaban jireen oo min asuwar kamid e suurada qur-aanka markay akrinayaan ay ka bilaabi jireen hiy اfaatixa waay walaysa fiihi kuma sugna xadiidkaas tacarud lidikri tasmiya tasmiya in la sheego kuma jirto laakin gaayatu ma fi اmri intay suwar kala akrinin yay faatixada ka bilaabi jireen ninaa wuxuu ufahmay alxamdu lilah ka bilaabi jireen bismilada ma bilaabi jirin yay ufahmeen uu leeyahay markaasuu wuxuu sii daba socdaa ibnu salax wuxuu ri wandama ilaa dalika waxaa midkaas u dunmay umuur minha anahu habata can anasin waxaa ka sugnaaday anahu su-ila can اliftitaaxi bitasmiyati in la weydiy basmalada nebiga maku bilaaba jiray fadakara waxau sheegay anahu laa yaxfadu fihi shayئa can rasuuli الlahi sal اla alيه wasalam nebiga inuusan wax ka xifdisanayn marka wuxuu leeyahay nebigu wax kama xifdisanin waxay diideysaa qowluhu laa yaqra'uuna bismi اllahi الرحman الرaحيم hadduu anas yiriyey kaanuu laa yaqra'uuna bismi illahi ramaan raxiim ma dhihi lahen inahu laa yaxfadu can inabiy shay-an ma dhihi lahen hadduu nebiga qowluhu laa yajharuuna bbismi illaahi araxmaan araxiim ma dhihi lahen hadduu nebiga uusan ka maqlin inuu la jahray marka waxay u daliishteen reer shaaficiya annahu laa yaxfadu fi shay can rasuuli illahi laa anahu jahr wala sir walaa albidaaya biha wax aan ka ogahay mala buuli riwaayadan haddii ay ahaan lahayd hiya alwaxiida fi lbaabi nacam lakin limaada anta taأkud hadihi watajcalha aqwa riwaayaat watudacifu ma maa cadaha bihadi kayf maca ana gayra riwaayadan muslim ma warinin walaa asxaabu صaxiix ma warinin riwaayaadka marka waxay aheeday oo saxiix muslim ku jirto annaha tatarajux calaa hadihi oo layihahdo alcibraةu bma ahbata anas min cadam اlqirاءaةi bاlbasmla wacadam اljahri biha waanahu kaanuu yusiruuna biha wabitaali tattafiq wataltaim riwaayat saas maxaa loo dhihi waay markaad midaan adiga asalka dhigaysid watudacifu biha jamiic riwaayat leesh waa su-aal meesha ku jirta uma aclam waxaad ogaataa anahu qad yuطlaqu in lagu idlaaqaa dhici karto ismu اlcilati calىa gayri ma dakarnaahu waxaan soo sheegnay waxaan ahayn oo min baaqi asbaabi asbaabta inteedii kale ah alqaadixati fi اlxadiid xadiidka duraysa almukrijati lahu xadiidka ka bixinaysa min xaali sixati ilaa xaali dacfi u bixinaysa almaanicati reebaysa min alcamali bihi xadiidka in lagu camal falo calىa maa huwa muqtadaa lafdi اlcila cilada waxay keenaysa lafdigeeda haddaan qabano lannu lafdi اlcila haddaan ihahdo bimacna xadiid mariid saas wey walidalika najidu waxaan helaynaa fi kitaabi ila xadiid alkahiira najidu lkahiira fi kitaabi cil xadiid aw kutubi cil xadiid ay ahayd min aljarxi bilkadibi lagu jarxi waxaad arkaysaa xadiid ku jiro kutub alcilal la daciifinaya ana fiihi fulan wahwa kadaab limaada dukira hada alxadiid fi kutub alcilal maca anahu laysa ish bhaafin lannu kownu raawi macruuf bilkadibi shay oo qarsoon ma ah marka waxaa weeyaan axyaana yatawasacuun bilkadibi wاlgaflati gaflada kahrat nisyaan wa su اlxifdi wanaxwi dalika min anwaaci aljarx wasama tirmidiyu wuxuu ku magacaabay annaskha cilatan xadiidka hadduu u mansuuq noqdo imaamu tirmidia mar wuxuu yihi xadiidkan cilaa ku jirto maxay tahay markii la weydiye mansuuq waa bu macnaha waxa weeyaan wa waa baciid kula lbucdi liannahu in xadiid oo mansuuq lagu ogaado hal shay oo cilada kala kulmaya alxadiid almucal gayru macmuulin bih wاlxadiid اlmansuuq ayda gayru macmuulin bih marka isticmaalka tirmidi u isticmaalay waxa weya min hadihi اljiha ana alxadiid almansuuq almansuuq isnaaduhu صaxiix وmatnu laa cilata fiih wagaayat ma fi اlamri أنه نسk حكمه بحdيث متأخر عنه فاجتمع hذا الحdيث mع الحdيث المعلل في أن كل منهma غyر معمول به sidaasuu u yihi ثuمa إن بعضهم أطلق wxuu ku إطلاaqay اسم العلة على mا laysa بqاadحin waxa aan xadيiثkiiba aan duraynin oo min وuجوه الkخلاaف khiلاaf qeybyaalkiisa kamida نaحو إرساaل mن شhخص irsaalkiisa oo kale weeyaan arsala xadiida irsaaliyey الdي xadيiثku أسنdh ثqة الضاaبط كلاam جميل hal nb laba nin baa iskخilaaftay midna xadيiثka mwصuل ka dhigay midna mrsl ka dhigay lakin ninka mwصuلka أqوى حفظا ولذalika wxuu yihi أن الdي أسند بmعnaa mwصuلki w waa ثqة dاaبط يعني waxaan ka ogaanay أن المرسل هو أضعف minه marka waxa weyaan xadيiثka sidaas ah mawsuulka raajica ah matniga waa macmuul bihi cilada waxay gashay wejkii mursalka ahaa walaa yaduru ish fi lmatni saas weeyaan xataa qaala qaarkood intuu ka yihahdo bacdigooda min aqsaami صaxiix waxaa kamide ma huwa صaxiixu macluul صaxiix jiran aa kamide hadda fiir ibn kahiir ibn صalaح macluulkiis hadda nooga digay iyo asiga hadda dadka soo warinaya ma laga kari kara tirmidi bukhaari wغayruhu istakdamuuh lafظ macluul ibn xajar laa ystakdimu ila hada lafظ xataa kitaabu le aلzuhr almadluul min alxadiiث اlmacluul magac u baxsaday macluulkaas kitaabu magac ugu bixi kamaa qaala bacduhum inay yihaahdeen min aلصaxiixi waxaa kamide ma huwa sha ma huwa صaxiixu shaad qaara waxay isaga magacaabeen xadiidkii camr bni dinaar cabdllahi bni dinaar ibni cumar annahyi can bayci lwalaa wahibatihi waxay yihahdeen wa waa shaan liannahu tafarada bihi cabdullahi bnu dinaar wamaca dalika anahu ish صaxiix liannahu cindahu min aldabt walxifdi maa yuahiluhu min alqabuuli bima tafarada bih wallahu aclam sala allahu wasalam ala nabiyina mxamadi waalihi wasabi